alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi aجmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qaala اlmusanifu raximah اllah kitaabu اlfaraa'id faraaishii buu ku saabsan yahay qofka hadduu dhinto daartan daar dunya ayaa la yidhaahdaa oo waa laga tegay qofka dhintana wixiisa waa loo tashani shareecadu markaa waxay ka hadashay xoolaha qofkan uu leeyahay markan uu nool yahay siduu u maamuli lahaa iyo meeshuu ka bixin lahaa ay ka keeni lahaa hadduu dhintana meeshay ku wareegi lahaayeen xoolahaas sharciga ayaa caddeeyey marka qofkaa dhintay xoolihii uu ka tegay qofka qaadanaya dadka qaadanaya iyo siday u qaadanayaane u qaybsanayaan labadaba waa laga hadli doonaa waxayna kamid tahay cilmu lfaraa'id waxyaalaha maalka ku saabsan guud ahaanba qur-aanka kariimka haddaad fiiriso ilaahay baa subxaanahu watacaala caddeeyey meesha ay ku baxayaan faraa'idkuna waaba kasii xag jiraayo intiisa badan qur-aanka kariimkaaba lagu caddeeyey saddexda aayadooda fi suurati الnisa yuusikum اllahu fi awlaadikum iyo walakum nisf iyo aayadda u dambeysay yastaftuunaka qul illahu yuftiikum fi lkalaala saddexdaa aayadood ayaa inta badan cilmu alfaraaid iyo furuudda muqadarada ah iyo dadka qaadanaya iyo nooc ay u qaadanayaan ayaa lagu caddeeyey wixii casabaad ahna alxiqu lfaraa'ida liahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar xadiidkaasuu nabiga aleyh isalaatu wasalaam kusoo arooriyey masaa'il qaarahoo fuqahadooda ay ijtihaadeen oo saxaabada isku khilaafeenna way jirtaa marka cilmu alfaraa'id ayaa halka gelinaayo marka intaan dhaxalkii iyo xoolihii dadka ay dhexlayeen aan la gaarin xoolihii wixii xuquuqoo lagu lahaa iyo qofkii dhintay xaqi uu lahaa isagu laftirkiisa in laga hagaajiyo laga habeeyo labadaasa horta lagu horumarinaya kadib baa markaa wixii dhaxal iyo howlaha ku saabsan laiskugu imaan doonaa wuxuu ku yihi musanifka raximah yubda yubdau waxaa lagu bilaabi min tarak min tarikati اlmayiti qofka meyidkee dhintay xoolihii uu ka tegay tarikada waa wax xoole ee uu ka tegey waxaa lagu bilaabayaa tajhiizihi tajhiiz اlmeyit bmun bimu'ni tajhiizihi asaga diyaarintiisi wixii qarash iyo dhaqaalaha mu-antu waa dhaqaalaha iyo qarashka ku baxaya diyaarinta meydka meydka in la diyaariyo u baahan yahay hadday noqoto in la dhaqo hadday noqoto in la kanfo haddii qabrigiisa in la qodo ay noqoto hadday qaaditaankiisi noqoto tajhiizka la yihahdaa markii intaa la dhameeyo haddana xawaashi la geeno la xabaali marka intaasoo shay ah qarash iyo dhaqaalo wixii ku baxaya wixii on dhaxal iyo dadkii dhaxli lahaa aan laga hadlin dhaqaalahaasa laga soo saaraya xoolahaas meydka ayaa laga bixin yubda waa la bilaabi min tarikati lmeyiti meyidka wuxuu ka tegay bimuni bimuni tajhiizihi wuxuu isaga maarata diyaarintiisa dhaqaalihii ku bixi lahaa ayaa lagu bilaabi iyo wadafnihi xabaalidiisi iyo aasidiisii di qarash iyo dhaqaalo loo baahdo weeyaan oo in lagu xabaalo oo lagu qodo ay noqoto qabla duyuuni intaan deymihii meydka asagaa lagu lahaa aan laga bixinin walwasaayaa waqabla qabla waxyaalihii uu dardaarmay waxaa hala bixiyo uu yihi intaan la fulinin walirthi waqabla qabla dadkii dhaxalkiisa lahaa intayna wax dhaxal iskugu imaanin ka hor saddexdaa ka hor waxaa horeysa muni tajhiizihi in meydka horta laga diyaariyo oo laga xabaalo wixii soo haraa marka laiskugu imaanayaa marka qodobka waa qodobka koobaad haddii intaasi meydka laga dhameeyo oo laga xabaalo intaynan imaanin dardaarankii iyo deyntii iyo dhexalka una imaanin iyaduna masle kalu soo reebay wuxuu yihi ilaa an yatacalaqa inuu ku tacalluqo bicayni tarikati xoolaha meydka uu ka tegay cayntooda iyo naftooda xaqun xaq inuu ku tacalluqa mooyeen kazakaati zakaa baa lagu leeyahay xoolihii xoolihii ninka uu ka tegay zaka ayaa lagu leeyahay oo waajibkii ruknigaha islaamkaha ayaanan laga bixinin baxaala alxawl wabalaqa nisaab zakadiina muna bixinin marka zakadii baa laga bixinaya oo xaqi ilaahay baa uhoreeya in laga bixiyo ah, diin اllahi axaqu an yuqda ku nabig sala اllah alay wasalam yihi warahani rahan ayaa xoolihii loo haystaa qof buu deyn ka qaatay rahanna waa siiyey oo waa u dhiibay rahan kale waa kasoo maray baab rahane waa tawfiqa iyo kalsooni qofka inuu helo xoolaha laga qaatay haddii xoolihiis uu waayana <clears throat> xoolihiis hadduu waayana inuu rahankaa u haysto u goostay ahayd qofkii waaba dhintayba xoolihii marka rahankaa u haystay ayuu ka goosanaya ah, meydkii iyo daymihiisi kale iyo dhaxalkiisi iyo waxaasoo dhan ma gelayo rahankaasu ka goosanaya xaq baa ila xooli ku tacaluqe wاljaani qofka jaaniga asaguna alcabduljaani baa loo jeeday addoon hadduu qof uu jinaayo u geysto o dhibaato u geysto waxbuu dilay ama waxbuu dhaawacay wixii diye iyo mag oo lagu lahaan lahaa sayidka lama weydiinayo addoonkaa la weydiin loo qabsan marka haddii uu qofkii jaaniga ahaa ee qofkan sayidkahaa iska lahaa sayidkii baa dhintay wuxuu ka tegey qof jaani ah oo dhibaato qof u geystay ayuu ka tegey isagoon magtiisii waxba la siinin addoonkii buu kaxaysanaya oo gadanaya oo wixiisi ka goosanaya xoolihii buuna ka mid yahay marka adoonka jaaniga isaguna waxaa ku tacaluqay waa xoole cayntiisaasa waxaa ku tacaluqay xaq baa ku tacaluqay oo duyuun oo dad ay kuleeyihiin oo mag ah isagana waa la qaadanayaa walmabiici alaabadii la gatay mabiicdeed ayaduna waa lasoo qaadan oo ninkii maaratay ku wareegta laga soo qaadi idaa maata almushtari qofkii mushtariga ahaa ee alaabtan gatay hadduu dhinto muflisan isagoo caydha qof baa xoolo gatay markaasuu muflis noqdo o cayrtoobay waa dhintay xoolihii asaga ahaa oo cayntoodii sidii u taallo qofkii iska lahaabaa kaxaysanayo qaadanaya dhihi maayo xoolahan hala dhaxli iyo dhaxal baa ku jiri iyo xuquuq xuquuqalaal ma jirto waa soo maray baabulmuflis ninkii xoolihiisa helaa cinda rajulin qad aflas asagaa u xaqnimo badan marka wuu qaadanaya <clears throat> intaas marka fain ina xuquuqa haa ulaai dadkaas xuquuqdooda tuqadamu lagaba hormarinayaa calىa mu'nati اtajhiizi maydka diyaarintiisa wixii qarasha ku bixi lahaa intaan qarashkiisaba la gaarin iyo diyaarintiisa waxaa imaanaya oo soo istaagaya horta zakadii baa la weydiin ninka zakadii ma bixiyo sanadkan maya hadday noqoto isagoon lagaba diyaarin oon laga xabaalin baa zakada laga bixinaya zakada halka la gaarsiiye fiiri qof baa xoolihiisa rahan u haysta ninkii waa dhintay xoolaha kaa qaatay deynta kaa qaatay soo maaha xoolihiisan intaan la gaarin isaga iyo diyaarintiisa ka gooso ka goosanaya qof jaani ah oo adoonah oo aan magtii laga bixinin ama magtii bixinin buu ka dhintay xoolihiibu buu addoon kamid yahay addoonkii baa la jiidanaya ama la gadanaya buu ninkan dhintay gatay oo una ninkii weli xoolihiisi siinin oo beecii uu gatay unan lacagtii bixinin ayuu ka dhintay isagoo muflis oo eh, lagu leeyahay deymo lagu leeyahay xoolihii ninkii lahaa aragti baa ka dhexayse waa soo qaadanaya intaasba waxaa laga hormarin calaa mu'nati tajhiiz baa laga hormarinaya intaa wixii aan ahayn laakiin waxaa lagu bilaabi diyaarinta meydka lagu bilaabi waxaana laga horeysiinayaa hadday noqoto deymihii kale ee mutlaq ahaa hadday noqoto wasaayaadkii iyo dardaaramadii hadday noqoto dhaxalkii saddexdaasba waxaa ka horeeya tajhiizka meydka diyaarintiisa meydka diyaarintiisa maxaa ka horeeya xuquuqda xoolahan ku tacaluqa cayntooda ayaa iyadan laga hormarinaya kazakaati wاlrahni wاljani wاlmabiic ila akhirih marka wuxuu leeyahay <clears throat> faina haaulaai faina xuquuqa haaulaa'i dadkaas xuquuqdoodu tuqadamu waxaa laga hormarin calaa muunati tajhiizi meydka diyaarintiisa wixii qarasha ku baxaaya iyo wadafni xabaalidiisa wixii ku baxaaya xuquuqda cayntaa laga hormarinaya ee xoolaha ku tacalluqda huma bacda dalik markii xuquuqdiina la bixiyo meydkiina tajhiiskiisa iyo diyaarintiisa la bogo oo la xabaalo tuqdaa waxaa la gudi oo loo soo jeedsan duyuunahu deynihii lagu lahaa meydka ayaa laga bixinaya intaan wasiyaad iyo miiraah iyo dhaxal la gaarin diintaa la horeysiin leanna waxaa weeyaan duyuntu waa waajib lagu lahaa meydka wey wasiyaduna waa tabaruc iyo sadaqo uu iska dardaarmay bay ahayd marka diinta laga hormarinaya inkastoo aayaddu ay hormarinaysa wasiyada min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn waxay leeyihin waxay culummadu leeyihin waxaa wasiyada loo hormariyey dayntan qofkan meydka ku leh iyo ninkii xaqa kulahaabaa taagan oo murmaayo oo xaqiisii wayaan inuu ka baryaayo ma leh isagaa xoolihiisa utaagan taagan maxkamad buu ku geen udiido laakiin wasiyada wax iska tabarucaad aheede qofka waa qof iska miskiin aho ka murmi karin saa darteed baa loo hormariyey oo la yihi qofkaasi yaan la fududaysanin laakiin markay noqoto hala tartiibiyo tartiibka yaa horeeya dayntaa horeysa <clears throat> tuqda duyuunahu duyuuntiisaa laga bixinaya uma kadib markii daynta laga bixiyaa tunafadu la fulini wasaayaahu dardaarankiisii thuluthulmaal wixii ku saabsan oo aan ka badnayn waa la bixinaya waa lagu khasban yahay wixii thuluth maal ka badanna warahadaa la weydiinaya inay raalli ka yihiin in kale <clears throat> uma tuqsamu markaasaa la qaybini deyntii laga bixi dardaarankiisana la fuliyo thuluthkii laga saar wixii soo haray marka la qaybsanaya uma tuqsamu waa la qaybsanaya tarikatuhu xoolihii uu ka tegay bayna warathatihi dadkii dhaxalkiisa iska lahaa ayaa qaybsanaya dadka dhaxalkiisa iskale marka ahlufarad iyo ahlutacsiib ayay u qaybsamaan casabana waxaa kasii dambaysada dhawil arxaam baa ka dambeeya iyaguna oo haddii casaba la waayo ayadana warkooda uu imaanayo dadka marka dhexlaya ee ehlu faradka ah ama ehlu tacsiibka buu kuu sheegaya wuxuu uqeybiyey rag iyo haween raggiina toban buu ka dhigay haweenkiina toddo buu ka dhigay isku darkooduna farad iyo tacsiib labadaba wa ku dhelaan labadaba ku dhexlaan marka laga hadlayo furuud lmuqadara fi kitaab illahi ayuu wuxuu kuusoo saari doonaa inta ehlu faradka ah kadibna baabu tacsiib buu inta casabada kuu keeni doonaa saas u kala saari laakiin hadda guud ahaan bu rabaa inu isku qabto oo yidhaahdo waarith ama farad ha ku dhaxlo oo wax muqadarahoo kitaabka ilah lagu qadaray lixdii la cadeeyey mid kamida ha noqdo ha ku dhaxlo ama mehe casaba iyo wixii soo haroun ha qaato haddii wax la waayana haba iska tago waxaa weeyan hadda guud ahaan bu isku kaa qaban doonaa laakiin wuxuu kala qaaday rag iyo haween walwaarithuuna waxa wax dhaxla ee min arijaali rag ah casharatun toban wey toban baa wax dhaxasha tobankaa marka wax dhaxlayana waxaa weeye ayaa laftirkooda marar bay isxijaabaan meel kuma wada kulmi karaan ahlu farad baa qaara qaar baa ahlu tacsiiba qaar baa farad iyo tacsiib wax ku qaata marra farad ku qaata marra tacsiib ku qaata marka wuxuu leeyahay alibnu ayaa u horeeya meydka dhintay wiilka uu dhalay waa casabo wey wabnuhu iyo wiilku uu sii dhalay oo ago meydka meydka agow u ah wain safara hoos baa usii dhacaane oo caruurtiisii furuucdaasaa ka farcantay mar walbaba asagaasay ku abtirsanayaan say u kala horeeyaan bayna u kala leeyihiin marka meydka wiilkuu dhalay iyo wiilkuu dhalay wiilkuu sii dhalay iyo midkuu dhalay midkuu sii dhalay wa in safara hoos baa usii dhacaane kaa waa midka koobaad wey walabu aabihii wey alibnu iyo wabnahu wiilkiisii ka saddexaad waxaa wey walabu aabihi meydkan dhintay ya alana ah mm. waan kudhex jiraa waba alaan hadda ubaahno waan kudhex jiraaba hadduu alaan rabo aata waan kudhex jiraa dayib eh. walabu aabihii wey mayd baa dhintay wuxuu ka tegay aabihiis buu ka tegey dhaxal buu leeyahay wa abuuhu aabahaas aabihiis oo awow oo jad la yidhaahdo wa in calaa haba sareeye oo jadka wax dhexlayo waa midka xagga aabaha ka yimid wey midka hooyada xaggeeda ka yimid waxba ma dhaxlo wاlakhu walaalkii asagana wax dhaxla meydka dhintay ay walaalaha ahaayeen walaalkaa saddex qeybood buu ka imaano ama waa shaqiiq ama waa liab ama waa lium miday xagga aabaha iyo hooyada ka wadaagaan miday isku aaba basa yihiin meydka miday isku hooyo keliya yihiin saddexdaas buu ka imaadaa saddexda marka waa dhaxlaan walakhu walaalkii shaqiiqan mid oo shaqiiq ahaya oo aabbihi hooyaba ay wada ka wadaagaan kaana ahaya aw liabin ama xagga aabaha mid ka yimid ha ahaado isku aaba ay yihiin ha ahaado aw liummin ama mid isku hooyo bas ay yihiin midku ahaadaba wabnu اlakhi ashaqiiq walaalkii meydkan isagaa dhintay walaalkiisa isku hooye isku aaba ahayeen wiilku dhalay aw amase liabin ibnu اlakhi liabin meydkan dhintay walaalkiisa oo isku aaba yihiin wiiluu dhalay laakiin walaalkiis oo isku hooye yihiin ilmuu dhalay dhaxal ma leh walaalkiisa oo isku hooye yihiin asaga haduu joogo waxbuu dhaxli laakiin haddii uu caruurtiisa ay noqoto waxma dhaxlayo awlaraam buu noqonaya walcamu shaqiiqu adeerkii shaqiiq ahaa oo aabahay isku aaba iyo isku hooye yihiin baa loo jeedaa shaqiiq marka loo leehay aabbaha meydka dhintay ayay isku aaba iyo isku hooyo yihiin ninkaasaa cam shaqiiq la yihahdaa aw mase liabin meydka adeerkiis oo aabihii isku aaba ay yihiin xagga aabaha u noolaada ay ka yihiin adeerka marka xagga hooyada aabaha ay ka wada dhasheen isagoona dhaxal male wabnahumaa labadan hadda lasoo reebay oo adeerka shaqiiqa ah iyo adeerka xagga aabaha un aabaha kala dhashay wiilashoodii ayaguna dhaxal bay leeyihiin wazawju ninkii hadday naag dhimato oy ka tagto ninkeedii ninkaas dhaxal buu leeyahay mana dhici karo ah, ma dhacaayo oo weligiis isagu nis ama rubuc unbaa la dhihi mooyeene waxbuu dhaxlaya wazawju walmuctiqu weeye midka kale qofkii wax xoreeyey hadduu meyd dhinto meydkaa asagaana asalkiisa uu addoon la xoreeyey ahaa kii xoreeyey wax ka xiga oo nasabka uga xiga hadduu la waayo asaga baa maarata dhexlaya alwalaau luxmatun ka luxmatu nasab ayuu nabiga sala allahu aleyh wasalam u marka sida nasabka kale weeye sida loogu kala dhow yahay unba haddii wax ka dhow la helo waa la xijaabi laakiin haddii la waayo wax kaloo dhaxlaa muctiqii wax xoreeyey ayaa dhaxalka qaadanaya tobankaas marka tobankaas ayaa waxaa la yihaahdaa alwaarithuuna min alrijaali waa ragga wax dhexlaya wey ama waa usuul ama waa furuuc ama waa xawaashi ama waa zawj ama waa qof wax xoreeyey saddexaas afartaas uqaybsamaya waxa dhalay alibnu waibnuhu wax la dhalay wax wax dhalay oo aabihii iyo jadkii ah wax xawaashi ahoo meydkan la siman oo walaalihiis ah wax maarata iyaguna xawaashi aho laakiin meydkan aabihii la siman oo acmaamtii adeeradii ah waxay sii dhaleen iyo zawjkii ninkan eh, qofkan hadday naag tahay dhimatay zawjkeedii muctiqii wax xoreeyey oo xagga walaha ku imaanayo asbaab ulirthi marka laga hadlayo qaraabada nasabka iyo mxuu ahaa musaharada nikaaxa iyo walaha iyo saddexdaasa asbaabulirthi ya sabab irhiga ku imaada markuu qofku yara dhaxal baan leeyahay maxaad ka socotaa xaggee ka socotaa ma xagga nasabka mise xagga walaha iyo xoreynta mise xagga musaaharada iyo guurka ayaa laleeyahay wlwaariu wlwaarihaatu min anisa u imow haweenkii wax dhexlayay sabcun toddoba wey albintu gabadhi bintu sulbigii meydkan uu dhalay meydka dhintay gabadhuu dhalay wa bint libni gabadhi wiilkeeda wiilkiisa meydka dhintay yani qofkan axadka dhintay wiil uu dhalay gabadhi sii dhalay ah, bint libni yani wiil awow uu yahay wey wain safalat hoos baa uhoos ahaato gabadhu bintulibni hoos hose ahaatee yani ibniga asagaa gabdhihiisi wuxuu sii dhalay walumu hooyadii wey iyaduna waxbay dhaxlaysaa wاljadةu ayeydi oo isxijaabayaan oo meeshii ay hooyo joogta ayey ma imaanaysa lakin guud ahaan hadda lagu tirinayaayo inta haweena wax dhaxasha ayey ayeyde wey laba dhinac bay ka imaanaysaa um اlumi hooyada meydka hooyadii dhashay ayeydiis aheyd ayeydiis hooyo wey wa umu maydka dhintay aabihiis hooyadii dhashay waa ayaydiis oo aabo wain calata ama wain calat midda dambe labadaba marka calata baa soo gelagalay wain calat way soo wada gelayaan nusda qaar w in calata haba koreeyaan kor ha ukacaaneen wlkhtu walaashi ayaa iyadana wax dhaxli walaashaas marka iyaduna saddex qaybood bay ka imaan sida akhi oo kale wey shaqiiqatan mid meydka laabo lahoya ha ahaato kaanada noqotaya aw liabin meydka mid xagga aabaha un walaal kala ahaataya aw liummin mid meydkan isku hooyo ay yihiin xagga hooyada un ay walaal ka yihiin ahaataya iyaduna waxbay dhaxashaa wazawjatu iyadana wax dhaxashaa haweenka marka laga hadlayo hadduu nin dhinto zawj dhinto zawjadiisii ka dambeysay baa dhaxli wاlmuctiqa islaantii wa xoraysay qofkan dhintay hadduu yahay qof la xoreeyey wax nasabaho u dhowna la waayo tii xoraysay ee muctiqadaheed ee mawladaheed baa ayaa dhaxlaysa toddobadaasna haween weeyaan haddii marka ehlu faradkii lagu sheegay iyo ehlu tacsiibkii oo wada socda oo raggii iyo haweenkii oo ah toddoba iyo toban laga dhigay wax labadaas aan ahayn baa jiro o la yihahdo walarxaam qaraabo qaraabo wey qaraabadaasna markii ehlu tacsiib la waayo kadib unbaa iyaguna imaanayaan qaarkood leeyihin dhaxalkii bay qaadan qaarna may waxay raddi baa la samayn kuwaasa lagu celin hadal baa ka taagan laakiin waa ku tirinaya wuxuu ku leey wa amaa arxaami kuwa riximka iyo qaraabada un u saaxiibka ah wahum dhawil arxaam awlaadu lbanaati wey gabdhihii uu meydka dhalay caruurtoodii meydka awow gabdhihiisaa dhalay gabadha gabadha wax dhexal bay lahayd laakiin gabadha waxay sii dhashay gabadha waxay sii dhashay dhaxal male ilfarad ma ilotacsiibna maaha marka wadawil arxaam baa la yihahdaa wa awlaadu lakhawaat gabdhaha meydkan ay walaalaha yihiin carruurtii si dhalena abtiga u ahaa nacam wa banu likhwa lilummi saas ini qoran tahay ya ah. wabanuuhuna waxay sii dhaleen wa awlaadu alakhawaat gabdhaha awlaadoodii ay sii dhaleen walaalaha ah gabdhaha walaalaha meydka la ah waxay dhaleen ayagona dhaxal male uu soo celiy aniga wuu soo celinaya marka gabdhihii abtiga loo ahaa weeyaan wa banuhuna mar labaad buu soo celiyey iyo wiilashay dhaleen wa banaatuhunna iyo gabdhahay dhaleen wa banaatu likhwati ikhwada wiilasha ah ayagona gabdhahoodii wa banaatu lacmaami adeeraha adeerka gabdhaha ay sii dhaleen gabdhuhu dhalay waalcamu adeer liummin ah, xagga hooyada aabbaha kala dhashay waxaa loo jeedaa akhul abi liummihi akhul abi liummihi waa adeerkaa lakiin xagga hooyadu ka imaaday xagga aabaha hadduu ka imaado ama uu shaqiiq yahay waxaan kusoo maray alwaarihuun kuwa wax dhexlaya weye laakiin maanta waa adeer maydka ay isku hooye yihiin aabaha isku hooye yihiin walcamu maydka yani dhintay aabihiis ayay isku hooye yihiin adeer buu noqonaya xagga hooyada ah wa abulummi iyo hooyada aabbaheed awowa xagga hooyada ka yimid hooyadaa dhalay isagona dhaxal kuguma leh dhawl arxaam wey walkhaalu abtigaa hooyadaa la dhashay walkhaalatu habaryarta oo iyadana hooyadaa la dhalatay walcamatu eedadii oo ayadana aabaha la dhalatay iyo waman adlaa wixii kusoo dhawaada bihim kuwa ayaga ahee dhawl la yirahdi xaggooda wixii kusoo abtirsado oo kusoo dhawaaduna ayaguna dhawl baa la yihahdaa maxay yahay xukunkooda falaa yariihuuna ma dhexlaayaan bu kuley musanifka cindanaa agtaanada shaaficiya haddaan nahay bidariiqi alasala asal ahaan dhaxalkiiba hala siiyo la dhihi maayo bal yariثuuna waxay dhexlayaan idaa fasada markuu fasahaado baytulmaali baytulmaalka markuu fasahaado marka shaaficiyadu saasay u badan yihiin inayna wilarxaamku ayna dhaxal lahayn lakiin qaar culamada kamida ah waa dhaxal siinayaan haddii la waayo ulul bacdum ola bibacdin weeyaan oo sida casabadii oo kale ayay isku xijaabi raggoodii haweenkoodana lidakari milu xadi lunhayayn bay ukala qaadan wuxuu ku yidhi lakiin musanifku falaa yarihuuna ma dhaxlaan kuwana soo sheegnay cindanaa anaga shaaficiya haddaan agtaanada bidariiqi asaala asal ahaan ooma dhaxlaan laakiin sabab kale hadday timaado cilo kala timaado ayay wax ku dhaxli bal yariuuna waata ciladii waxay wax ku dhaxlaan idaa fasada hadduu fasahaado baytulmaal baytulmaalka haduu fasahaado oo macnuhu waxaa weeyaan xoolihii haddii ehlu farad la waayo ehlu tacsiibna la waayo wixii soo haray bangiga islaamka lagu shubi bangigaasaa masaalixda caamka iyo dadka goomoon iyo fuqarada iyo waxaas oo dhan baa marka bangigaasaa tawelinaya hadduu bangigi bangi faasida uu noqdo oo dowlad jaa-iraa gacanta ay ku hayso ama wax imaama wax maamulaba la waayo xoolihii asagaa see la yeeli qaraabadii ninkii dhintay qaraabada ugu dhow dowlarxaamkaasa la siin intay meel kale fasaada ku dhici lahaayeen saasuu ku leeyahy bal yarihuuna idaa fasada baytulmaal baytulmaal hadduu fasahaado oo wax xoolihii maareeyo oo muslimiinta u maamulo la waayo markaasaa waxaa lala aadayaa meydka yaa u dhowaa oo qaraabo u ahaa ehlu farad lama hayo ehlu tacsiib soo sheegnay magacyahoodan lama hayo kuwa ugu dhowaa kuwan hadda aan sheegnay ularaxaamka ayaa laska siinaya marka wa mawaanicu lirthi arbaca halkan wuxuu ka sheegaya marka musanifka waxa la yihah mawaanic lirthi qofkii asaga ahaa oo la helay asbaabtii irhiga ee dhaxalka keenaysa la helay qaraabadii nasabkii zawaajkii muxuu ahaa xaggii welihii la helay oo haddana waxba dhexlaynin wa mawaanic lirthi dhaxalka waxyaalaha manciyadiida arbacatun afar wey alawalu midka koobaad alqatlu waa dil qofkan dhintayba waxaa dilayba qaraabadiisi baa dishay aabihii baa ilmihiisa dilay ama wiilkii baa aabihiis dilay ama wuxuu diray maala ilmihiisi ilmihiisi buu diray dadki isdhexlaaba wax diray kii wax dhexlaaba wax dirayba gacantaba geystayba waxba ma dhexlayo laysa lilqaatili min almiraathi shay ninka qaatilkee wax dilay dhaxalka waxba kuma leh ah. faman qatala qofkii wax dilaa <clears throat> qofkii dilaa muwarithu qofkii dhexashiin lahaa ee dhaxalka wax ka siin lahaa ee uu dhexli lahaa qofkii dilaa gacantiisaba u sababsado lam yarithu ma dhexlaayo sawaan waxaa jin ahoo isku mid ah qatalahu dilya bxaqin xaq ku dilya dil xaqa ayuu ku dilay kalqisaasi qisaas oo kale oo qofkan asagaa qaraabadiisi buu dilay asagii markaas qisaasto gacantiisa ku dilay dhaxalkiisana waa lahaa laba qofoo dee qaraabaha isdili karta oo manaha qof qof dili karaa marka isagana waa qisaasan rabaa mathala adeerki adeerki iyo aabihi midka qofkan dhalay haddii ay isdilaan oo ninkan de yihad aabahay buu dilay oo anigaa qisaasanaya adeerkay wax kaleo ka xigana uusan jirin oo casababa uu noqdo oo dhaxalkiisa uu lahaan lahaa ma dhaxlayo kol haduuba qisaasay qisaas xaqa oo qaatil wax dilay buu adeerkay noqday aabahay buu dilay waan qisaasan oo tiri kurkaad ka jartay waxba marka adna dhaxalkaada malihid dhaxal malihid nacam faman qatalahu faman qatala muwarithu lam yarithu sawaaun qatalahu dilya bixaqin xaq ku dilya kal qisaasi qisaas oo qofkan aad dilayso waad qisaastay oo qof buu dilay dhaxalkiisana waad leheed waxba ma qaadanaysa adiguna aw amase fi lxaddi xad ha ku dilo oo qof kale saga qof xad ku dhacay oo zina ku dhacay oo muxsin ahoo in la rajmiyo la rabay waa rajmiy waa ka qayb qasho waa dishay dhaxalkiisa ma qaadanaysid birajmi aw bigayri khaطa'an kaana ahaayaa dilkaas qofkan aad dishay gacantaada ku baxay omaada kasaynin gaari baad marsiisay oo jiirsiisay adoon arkaynin qaraabadaadiba waa dhaxalkiisa ad leheed ma wax ma dhexlaysid khada'an kaana ahaayaa aw kaana camdan kas ha u dilo mubaasharatan asaga ma aata hala baashiro gacantiisa ha ku dilo kaana ahaya dilku aw sababan sabab ahaya aw sababaad u noqotay adig gacanta kuma dilin oo see ku dhici kartaa mithlu an yashhada calayhi waa ku makraati kacay bimaa xukun yuujibu qisaasa qisaas waajibinaya masale qisaas waajibini ayaad ku makraati kacday oo ninkan yaa dilay ninkanaad dilaa tiri ninkan dilayna dhaxalkiisa lahan lahayd haddii la dilo marka makraati baad ku noqotay makraatigaada darteed baa loo dilay sabab baad marka unoqotay dilkiisii dhaxalkiisa adigana malihid wey aw xafara wuxuu qoday biiran ceel buu qoday fa waqaca markaasu ku dhacay fiiha ceelkii ceel baad meel ka qoday waalidkaa baa ku dhacay ilmahaadi baa ku dhacay ma dhexliist sabab baa u tahay marka waxaaso dhan waxay soo wada gelaysaa qaacidadii sharcigeeda uu ay culamadu dhaheen man istacjala shayan qabla awaanihi cuqiba xirmaanihi in asaga uu xoog sababa kuleeyahay oo u kasay oo ninka inuu dilo uu rabay ayaa meesha laga dhadhaminaya oo laga baqayaa kol hadduuba asaga sababsadayna waxaa laga hoojinaya inuu dhaxalkiisi helo intaas waxaa weyaan bisabab alqatli ayuu kaga hadlay walxaasilu gabagabada waxaa weeyaan iyo murjida ugu dambeynta khulaasadii wey xaasilku annahu laa yarihuhu ma dhaxlaayo qofkuu dilay mataa kaana markuu usugnaado lahu qofkan wax dilay madkhalun meel un uu kasoo galay fii qatlii dilkiisa biayi dariiqin kaana wado kastaba ha ahaatee sabab kastaba ahaatee hadduu ku leeyahay dilka qofkan noocuu rababa ahaadee waxba dhaxalkiisa ma yeelanayo isaguna waxba kuma yeelanayo ah, walxaasilu xaasilku waxaa weeye duduubku annahu laa yariuhu qofka inuu dhintay inuuna dhexlayna kii dilay mataa kaana lahu madkhalu markuu ku yeesho madkhal iyo meel uu kasoo galay fii qatli dilkiisi biayi ariiqin kaana ah, ariiq alla ariiq u ama ha camdan ama ha ahaado mubaashir ha ahaado toos ah sabab ha u noqdo xad ha ahaato qisaas ha ahaato kolba hadduu lugba ku leeyahay dhaxalkiisa ma yeelanayo athani shayga labaad ee mawaaniicul irhiga ee dhaxalka waxyaalaha qofka loogu diidaa alkufru gaalnimo wey labadan qof qofka dhintay waxaa soo istaagay walaalkiis oo gaalaa soo istaagay ma dhaxlaayo ama ma ahe muslimkii oo walaalkii oo gaala dhintay baa soo istaagay ma dhaxlaayo falaa yarithu muslimun muslim dhexli mahayo min kaafirin gaal dhexli mahayo walaa kaafirun gaalla min muslimin muslim dhexli mahayo xadiid saasaa kusoo arooray nabiga aleyh isalaatu wasalaam laa yarithu lmuslimu lkaafir wala lkaafiru lmuslim ah, muslim gaal ma dhexlay gaal muslim ma dhexlayo wax wala ah kama dhexeeyo oo isma dhexlayaan way jiraan qaar culummada kamid ahoo qowl shaada iska leh oo qaba qofka muslimka gaalka waa dhexli karaa lakin gaalka muslimkuma dhexli karo alislaamu yaclu walaa yuclaa laakiin sidaasa xoog badan xadidku saas waa caam waana mutafaq caleyhi wey falaa yariu muslimu min kaafirin walaa kaafiru min muslimin ma dhexlayo walaa yariu lkaafiru gaalkii kaafirkaa dhexli uu mahayo alxarbiyu xarbigii dhexli mahayo alxarbiya mid xarbiga ah ma dhaxlaayo ilaa min cafwan walaa yarihu lkaafiru اlxarbiyu gaalkii xarbiga ahaa ee dagaal muslimiinta u cadaystay ma dhaxlaayo ilaa min alxarbiyi kii asagoo kale xarbiga amau ah dhaxli mid dhimi ah ama mucaahid ah ama mustaamin ah muslim iska dhaafe ma dhaxlayo kolba hadduu xarbiga kuwa dagaalku muslimiinta ku warhayaan uma isdhaxlayaan wa ama dhimiyu midka dhimiga la yidhaahda ee muslimiinta la nool heshiiska iyo laga qaado jizyada iyo laga qaado iyo wlmucaahidu midka mucaahadka ee cahdi iyo heshiis ay muslimiinta udhexeeyaan muddo kooban wlmusta'man midka xoogoo amaana la siiyey inuu fariin soo gaarhsiiyo islaamka ama uu xoogoo ka beecsharaysto ama uu dhex maro ama qof muslimaha maaratay eh, magan geliyey musta'manka noocaasa saddexdaasi fa yatawaarahuuna waa isdhexlayaan bacdun barkood min bacd barka kale waa isdhexli karaan lakin xarbi ma dhexli karo wain ikhtalafa ha iskhilaafto milaluhum diimaha ay haystaan iyo wadaaruhum magaalooyinka iyo wadamaday kala joogaan haba iskhilaaftee way isdhexli karaan kuwa ayaga wa ama almurtadu murtadkii isagoo muslim ahaa gaaloobay diinta ka baxay falaa yarihu waxba ma dhexlaayo horta qaraabadiisa iyo ehelkiisa la dhexlina mahayo walaa yu walaa yuurahu la dhexlina mahayo mana dhexlaayo la dhexlina mahayo xoolihiisa baytulmaalka lagu shubi masaalixda caamka haniimo wey fayn buu noqonaya xoolaha muslimiinta lagu bixinaya marka saga wax dhexli mahayo oo wax walaayo ah oo qof uu laleeyahay ma jirto kuwaa gaaladae u galayna waxba kama dhexeeyo oo looma qiraayo inuu kuwaas kamid noqdo oo man badla diin fakturuu baaba sugaysa muslimiintiina waa ka xarigoostay marka falaa yariu walaa yuurau la dhaxlina mahayo oo wax muslimaho marka xidhiir ay leeyihin ma jirto marka xoolihiisa baytulmaalka lagu shubi muslimiintana loo qaybinaya umuraha caamka ah athaalithu min almawaanici min mawaanic irthi shayga saddexaad alriqu waa addoonnimo qofka dhaxalka usoo istaaga waaba addoon faraqiiqu raqiiqu addoonku laa yardu waxba dhexli mahayo oo de xoolo uu leeyahay u yeelan karaanan jirinba walaa yuurafu la dhexli mahayo oo xoolihiiso o dhan ba sayidkiis baa iskale xagee laga dhexlayaa waman bacdu qofkii qaar asaga kamida ah xorun xor uu yahay addoonka mubacadka la yidhaahdo qeyb baa laga xoreeyey qeybna weli addoonnimadii uu baaqi ku yahay inti uu xorta ahaa wuu shaqaysan karaa xooluu yeelan karaa see la yeeli waman bacdu qofka qaarkiis xurun xor uu yahay hadduu asagii maaragtay damco inu wax dhexlo laa yariu wax ma karo weli adoon weeye laakiin yuurafu waa laga dhexlay ad asaga dhinto bimaa jamacahu wuxuu kulmiyey bibacdihi qaarkiisi alxuri ee xortahaa qeybtii xorteed wuxuu xoolaa ku jamciyey waa laga dhexlayo dadkii nasabkiisi iyo qaraabadiisi iyo eh, asbaabulirfigi yaa ka dhexlaya lakiin asaga waxba ma dhexlaayo weli adoon weeye waman bacduhu xorun qaarka isbaa xor ah laa yariu waxba dhexli maayo laakiin yuurafu waa la dhexlayaa bimaa jamacahu wuxuu ku kulmiyey bibacdihi alxuri qeybtiisa xorta wuxuu ku kulmiyo xoolaa waa laga dhexli karaa alraabicu midka afraad u danbeysa min mawaanic lirthi waxyaalaha dhaxalka manciyaa istibhaamu waqti lmowti mowdka iyo dhimashada iyo geerida dadkan dhammaadee dhintay waktigay dhinteen oo la kala garanba waayaba dad baa isla dhamaaday mowt jamaaci baa imaaday mowt jamaaci koox baa dhammaatay oo halaagsantay gaari baa la gadooma waa dhantay hal mara lakala garan waa siday u kala horreeyeenna haddii lakala garanayo siday u kala horreeyeen intay isku dhaxlaan ayaa haddana midka wax dhaxlaa lasii dhaxli lahaa waa la kala garan waaye istibhaamu wakti lmowti mowtka waqtigiisi iyo geerida waqtiga dhacday iyo say u kala horreeyeen baa lakala garan ba waaye fa idaa maata hadduu dhinto mutawaarihani laba isdhaxli laheed baa waxay ku dhinteen bikaraqin maashood biyay ku dhexbadsiyeeno baddi ku dhintay hal doontii baa degtay lama garanay say u horreeyeen aw hadmin guri baa kusoo dumay walam yuclam isaabiqu midka saabiq ee horreeyeyna lama garanin minhumaa labadooda ka horreeye lama garanayo lam yarih axadumaa midkood min alaakhari ka kalama dhexlaayo Ah, haddii kala raynlahay waxaa la samayn lahaa ka hor dhintay yaa la dhexli lahaa kii kale waa ka daba baktiyey sooma ka daba dhintay asagana markaas wuxuu kaa ka dhexlay baa laga dhexli lahaa wuxuu asaga helhaa hore asalkaana waa laga dhexli lahaa laakiin lama kala garanayo soo ma marka dadkii warafadeeda ahaay noolaa unbaa dhexlaya faslu fii miraathi ahli lfuruudi dadka ahlufuruudka la yidhahdo dadka haddaan isku soo qabanay ee toddobiyo tobankahaa ee rag iyo haween ka koobnaa toban raga iyo toddoba haweena yaa haddana sii qaybsami qaar ahlulfuruud yidhaahdo oo waxay qaadanayaan muqadar uu yahay oo kitaabka ilah lagu caddeeyey oo lix qaybood baa kitaabka lagu caddeeyey qaybna waxaa weeyaan lama caddeynina casabaa la yihahda marka ahlulfuruudkii buu ku hormarinaya wuxuu ku leeyahay fii miiraathi ahli lfuruudi dadka ahlulfuruudka la yihahdo ani waxaan oola jeeda ahlulfuruud alfuruud sita furuudda lixdaa almadkuura lagu sheegay fi lqur'ani qur'anka lagu sheegay isagaa kuu sheegi lixdaba wahiya annisfu nis wey dad waxaa jira xoolaha meydka marku dhinto xoolaha nis qaadanayaba nis buuba la tegaya xoolaha gabadhi meydka uu ka tegey hadday mid kale la joogin wax taxsiibin ay jir nis bay qaadan zawjkii haddii zawjadiisa dhimato wax awlaada inay jirin nis buu qaadan dad baa nis wax ku dhaxla warubucu rubuci asaguna furuudii muqadaradeed ba kamid tahayoo dad baa afar meeloba meel wax ku dhaxla waa zawjkii oo kale cinda wujuudi farci lwaarith ama zawjadii markii la waayo wax maaratay farc oo awlaada la waayo ayaduna waa ku dhaxashaa wa humunu humun ba wax lagu dhaxlaa qolada haweenkan ba ku dhaxlay zawjada cinda wujuudi اawlaad marka caruur la helo wa huluthaani saddex meeloodoo labo qola la kacdoo qaalataa jirta bintaankii iyo eh, ukhtaankii shaqiiqataankii leabkii iyo haddii wax maanic ah markaas reeben la waayo ayaguna huluthaan bay ku dhaxlaan wa huluthu dad baa huluth saddex meelooda meel wax ku dhaxla ayaguna waa inamaan doonaa ikhwada ikhwada liumka ah hum shuraka fi thuluth ka qur-aanka ilaah yiri hooyadu ayaduna xaalad wax ku dhaxasha markii awlaadi wax la waayo waa imaan doonaan wasudusu lix meeloodo meel kuwa ugu badan weeyaan kuwa wax ku dhaxla wahiya licasharatin haddaad ogaadid furuudda muqadarada ee wax lagu qiyaasay wax lagu xisaabo ama maaratay dadka loo qadaray dadkii qaadan lahaa lixdaas ayagaa nin walba inta kaga soo hagaagi lahayd oo ka qaadan lahaa ama nooca uu yahay ayuu kuu sheegi rabaa wahiya lixdaasi furuudda muqadarada licasharatin toban qolo ayaa iskale azawjaani labadii isqabtay zawjkii zawjadii waxay wax ku dhaxlaan furuudda muqadarada ah oo qaar nis bay ku dhaxlaan rubac buu ku dhaxlaa zawjku mara haweeneydu ayaduna sidoo kale mar bay rubac qaata mara thumun walabawaani labadii meyd ka dhashay aabihii hooyadii baa laisku taqliibiyey ayaguna dadkaas furuudda muqadarada lehee ehlufaradkay kamid yihiin casabada aan ahayn walbanaatu gabdhihii banaatu sulbigaha meydka uu ka dhintay dadka wax qadaran helay kamid yihiin ayaguna aan casaba ahayn haddaan caasiba una jirin wabanaatu libni maydkan isaga ah wiil dhalay gabadhi uu sii dhalay ee banaatulibnigaheeda ay ugu u ahaa ayaguna furuud muqadara ay leedahay wax qadaran bay qaadataa walakhawaat gabdhihii walaalaha maydkan la dhashay waljaddu iyo awowgii xagga aabaha ka yimid iyo wljadaatu ayooyinkii ama agga hooyada ama agga aabaha ka imaadaane walikhwatu walaalaha iyo walakhawaatu kuwa gabdhehe walaalaha min alumi agga hooyada ah xagga hooyada kuwa ka imaada ila ikhwada mxuu aha liabka ah ama eh, mxuaha ikhwada shaqiiq ah iyo ikhwada liabka ah iyo ayago ehlufarad mehe waa tacsiib wey waxaa wax dhaxalaa markii shaqiiq iyo noqoto liab gabadha weeye laakiin hadday noqoto lium hadday noqoto ikhwada walaalaha ahe wiilasha ah iyo akhawaadka ayaguna walaalaha ah min alumi xagga hooyada ka imaada ehlufarad bay noqonayaan ehlufarad bay noqon hadday hal yihiinna sudus bay qaadan hadday badan yihiinna thuluth bay isla leeyihiin walikhwatu walakhawaat maydka dhintay walaalihiisi raggaha ah, walaalaha wiilishii la dhalatay iyo walakhawaata gabdhihii la dhashay ee min alumi xagga hooyada walaalaha ka hayaan ayaguna ehlufarad weeyaan oo furud muqadaray leeyihiin hadduu marka ku bilaabaya markuu tobankii uu kuu sheegay furuudii lixdaheedna uu kuu sheegay tobanka qaadanaysana uu kuu duuduubay tafsiilkii uu marka bilaabay fa ama zawju ninkii zawjaa dhimatay haddii zawj aada maqasho oo zawj laga hadlayo dhexalkiis iyo waxuu qaadanayo waxaa dhintay waa haweeney uu qabay wey marka fa ama zawju zawjkii soo haray wax dhexlayay falahu nisfu nis buu leeyahay zawjadiisii iyo xaaskiisii nisfu maalihaa xoolaheeda niskeed buu qaadani bishardi maca cadami waladin hadduusan walad meesha joogin oo waladi ibni waladu waladna uuna joogin ima awo uleeyahayna oo islaamta ayay u tahayna unsa joogin waarithan wax dhexlaya walad iyo farcu waarith baa lasku dhahaa farcu waarith hadduusan joogin markaas zawjka wuxuu qaadan nisbuu qaadanaya waarithin wax dhexlaya hadduu walad joogo ama waladu walad joogo laakiin aan dhexlaynin see la yeeli mawaaniculirthi baa ku quntayba mawaaniculirthi islaamta wiil bay ka tagtay laakiin waa qaatil asagaba hooyadii dilayba zawjka niskiisuu qaadanaya joogidiisaasi ka cadamihi wey waxba marka lama siinayo marka waarithin waa inu yah wax dhexlayo kaaway midka marka zawjkii xajbu nustaantu ku sameeyo rubcu gaarsiinaya hadduusan joogin laakiin nis buu qaadan walahu wuxuu leeyahay zawjkii arubcu afar meeloodoo meel xoolaha marka afar loo qeybiyo zawja hadday dhimato ama naag dhimato ninkeedii afar meeloodoo meel buu qaadan maca alwaladi hadduu joogo walad ay ka dhimatay ow amase waladulibni walad ay dhashay ilmo uu dhalay ay ka tagto hadday ka tagto marka wuxuu leeyahay rubuc buu qaadanaya qur-aanka di suuratu nisaa bu ilahay ku sheegay subxana wa tacaala walakum niصfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahuna waladun baa lyidhi waladka ama walad sulbi ahaado ama walad waladu ahaade fain kaana lahuna waladu falakum falakum اrubuc rubuc marka ay leedihin bu ilahi subxana watacaala nacam wa ama zawjatu zawjadii zawja haddii lagu yihahdo yaa dhintay zawj baa marka dhintay haweeneydii wax dhexlaysay ninkeedii baa ka dhintay dhaxal maxay leedahay laba si bay wax ku dhaxashaa falaha rubucu faradkaa way ku dhaxashaayo afar meeloodoo meel bay ninkeedii yay ka qaadan xoolihiisii maca cadami lwaladi ilma haduus meesha joogin wax ilmo oo meydkaas uu ka tegey hadduusan jirin rubuc bay qaadanaysaa oo amase waladu ibnin lahu waarithun waladu walad oo meydka asaga awow uu yahay oo dhaxlayo dhaxalla wax kulaho wax maanic oo ku qumay aysan jirin hadduusan meesha uunan oolin marka rubuc bay qaadanaysaa waladna ma joogo waladu walad ma joogo maanic maarata waaritha wax dhexlayo afar meeladoo meel ayay markaa qaadanaysaa walahaa waxay leedahay zawjadii oo wax ku dhexashaa waa xaalad labaade athumunu sideed meeradoo meel goorma maca alwaladi meydkaa hadduu walad ka tegey zawjka ah aw walad libni ilmo uu awow u yahay oo wiilkiisa uu dhalay haduuna ka tegin hadduu ka taga dheh walaha thumun maca alwaladi walad hadduu joogo aw walad libni hadduu joogo thumun bay markaa qaadanaysaa marka iyaduna waa walahuna arubucu mima taraktum in lam yakun lakum waladun fain kaana lakum waladu falahuna athumunu ilahi subxana wa tacala leh ayb markaa haweenayda waxaan sheegnay rubuc bay wax ku dhaxlaan hadduunan walad uuna meesha jirin ama waxay ku dhaxlaan thumun hadduu walad joogo hadday badan yihiin baa ku timid oo ninkii dhintay wuxuu ka tegey laba haweena saddex haweena afar haween uu ka tegey siibuu kuu sheegaya xuki walizawjatayni labadii haweenkaha ee meydka uu ka dhintay iyo wthalaathi saddexdii uu meydka ka dhintay iyo walarbaci hadduu afar ka dhinto waxay leeyihiin maa lilwaaxidati midii keligeed waxay laheed oo min arubuci rubuca hadduu walad uuna joogin wathumn ama thumun haduu walad joogo rubucaasi haddii keligeed halleed ay qaadan laheed ama thumunka keligeed haddii ay qaadan laheed iyo haddii badan yihiinna ay wadaagayaan wada qaadanayaan ee mid walba rubuc lama siinaayo mid walba thumun lama siinaayo intaas ay mid qaaratay kuwa kalena wada leeyihin wey wa ama alabu aabbihi u imow aabbuhu ehlufaradkii buu ahaaye mar casabuu ku dhaxlaaye markuu ehlufaradka yahay fiiri falahu sudusu sudus buu leehy Ah, xoolaha markii loo qaybiyo lix meelood ayuu meel qaadan waa goorma maca alibni wa ibni libni yani biwujuudi farci lwaarif hadduu ibni jiro wiil ama uu jiro wiilka meydka uu dhalay wiiluu sii dhalay meydka wiil u dhalay wiiluu sii dhalay wuu yahay aabihii markaa wuxuu qaadan meeqa lix meeloodoo meel buu qaadanaya sudus buu qaadan fain lam yakun macahu ibnu hadduunan aabbaha una la soconin ula joogin ibnu wax wiila walaa ibnu ibnin wala ibnin ibnu ibnin lama joogo ilmo uu meydka dhintay awo u yahayna ma jiro aabihii baa halkan jooga kelia fahuwa casabatun casaba wey dadka kale ee ehlufaradka ehe zawje iyo dadkaa kale waxay qaataan wixii soo hara ayuu casabeynayo qaadanaya kamaa sayati sida ku imaan doonto marka mar farad buu aaba wax ku dhexlaayo sudis buu qaataa marka ay joogaan ibni iyo ibni ibni marna wuxuu noqdaa casabuu noqdaayo wa haddii ayna kuwaa joogin wey oo wixii soo hara unbuu qaadanaya wa ama alummu hooyadii mayd baa dhintay hooyadiis buu ka tegey falahaa hooya waxay leedahay athuluthu saddex hoolihii intii loo qaybiyay meel qaadanaysaa waa goorma markii saddex xaala mid un la helo idaa lam yakun macaha waladun haddiina hooyada maceeda wax walada oo meydkan uu dhalay uusan ka tegin walaa waladu bnin waladun walad oo uu meydka u yahayna uuna ka tegin dakaran kaana ahaayaa ilmahaas meydka uu ka dhintay ee faraca ah ow amase unfaa mid dhadig ahaayaa gabad iyo wiil wuxuu ahaadaba waa inuuna farcu wax faraca uuna meydka ka tegin markaas hooyadu thuluth qaadan wala hnaanina waa shardi labaad wala labana aysan joogin min alikhwa walaala ah fasaacida laba iyo ka badan oo min alikhwati walaalo meydka ay walaalo ahaayeen oo rag ah iyo walakhawaati gabdho ay meydka walaalo ahaayeenna ayna ka tegin sawaawan waxaa isku mida kaanu ahaadeena walaalahaas ashiqaa kuwa ay meydka aabbihi hooyaba wadaagaan aw liabin kuwa xagga aabbaha una ahaadaan aw liumin ahaato ah, waa inuu wax walaal ahoo tacadudayna una ka tegin walam takun aynan ahayn shardiga saddexaad في masأlaةi زawji وabaweyni walaa zawju وabaweyna waynu ahayn masأlaة اqaraaweyn saddex xaalo markii la helo ayay hooyadu hulud qaadataa saddex xaalo midda koowaad waxaa weeyaan mayd baa dhintay wax awlaada u ka tegayna male awlaad sulb iyo awlaad owlaad midna kama tegi carurtiisi carur a so dhaleen midna kama tegi wiilashiis ay sii dhaleen baa loo jeeda xaaladaasi waa midda koobaad wey xaaladda labaad maydka wax walaalo oo tacaduday oo laba iyo ka badana ayadana kamina tegin waa xaaladda labaad wey xaaladda saddexaadna maslaة اqaraaweyn ama cumariyatayna ma aha masaladu oo thuluثulbaaqi ay qaadan doonta soo socota saddexdaa xaala hadday maarata aysan jirin ayay hooyadu thulu qaadanaysaa hooyadu thulu qaadanaysaa hooyo walad weyde maxay dheheen walad waladkii weyde walaalo tacadulo weyde thulu ku weyractay yan thulu bay qaadanaysaa baa loo jeeda thulu bay qaadanaysaa saddexdaas xaalo walam takun fi masalati zawjin wa abaweynan aanan ahayn hooyadii mayd baa dhintay wuxuu ka tegey yani islaam baa dhimatay waxay ka tagtay zawjkeedii iyo aabaheed iyo hooyadeed ba ka tagtay ama ma ahe waxaa dhintay waa nine wuxuu ka tegey zawjadiisii iyo aabiheed aabihii iyo hooyadii buu ka tegey masalada ayaduna masale kale soo socota weeyaan fa in kaana macahaa waladun hadduu hooyada maceedu yahay walad oo meydka dhalayba oo walad bnin walad walad baa meesha jooga meydka uu awogu yahay ow ihnaani labo iyo ka badan oo min alikhwati walaalo ah oo raga walakhwaati gabdho walaalo ah ayaa jooga falahaa waxay hooyada u kacaysaa asudus xajbu nusqaan baa la yihahdayo saddex meeloodoo meel bay haysatay xoolo badan bay heli laheyd kuwaana marka durkiyey lix meeloodoo meel bay qaadanaysaa wain kaanat fi masalati zawji waata soo noqday marka kusoo celiyey masalati zawji abaweyn ayadoo see la yeeli maxay qaadatay hooyadu wain kaanat hadday tahay hooyadu ay joogto fi mas'alati zawjin meel ay joogaan zawj meydkii dhintay gabadheedii baa dhibatay hooyo weeyaan waxay ka tagtay zawjkeedii iyo aabaweyne aabaheed iyo hooyadeed bay ka tagtay oo mase zawjatin waay waxaa dhintay waa nin ah, hooyadii baa joogta wiilkeedii baa dhintay wuxuu ka tegay zawjadiisii iyo aabaweyne aabihii hooyadii bu ka tegey falahaa markaa xaalada noocaase masalada masalata cumareytayna waa la dhahaa muqaraaweyna waa dhahaaye yani iftiinkooda iyo si umuuqata ama hariibateynna waa la dhahaa saddex magac bay sheegaan masaladaasi marka hadday timaado hooyadu awal thuluthulmaal bay lahayd saddex meeloodoo meel bay xoolaha isku jira ayay qaadan jirtay hadday walaalo tacaduday iyo owlaad meydka uu ka tagay jirtana sudus bay qaadan jirtay laakiin xaaladdan markay timaado oo intuu meyd dhinto qof ka dhinto zawj iyo abaweyn ay meesha imaadaan ama zawjo iyo labadii dhashay ay meesha joogaan hooyadu uluثu maa baqiya bay leedahay falahaa waxay leedahay uluثu maa baqiya wixii soo haraa ayay saddex meeloodoo meel leedahay ehlufaradkii markuu wiisa qaato ama waa zawj ehlufaradki ama waa zawja wixii soo haraa ayaa uluثulbaaqi ayay ka qaadanaysaa hoos buu dhacday falahaa waxay leedahay uluثu maa baqiya wixii soo haray saddex meeloodoo meel bay leedahay goorma bacda fardi zawji hadduu waxaa dhintay ay zawjo tahay zawjka faradkiisa marka uu la baxo kadib ayuu thuluthu maa baqiya leedahay aw izawjatu zawjadii waa hadduu zawj waxa dhintan yahay zawjadii meesha joogtay waxeedii markay qaadatay kadib ayay thuluthulbaaqi leedahay walbaaqi inta soo hadhay markii u helo faradkii faradkiisa qaatay zawjkii ama zawjadii hooyadiina thuluthulbaaqi ay qaadato albaaqi inta soo hadhay lilabi aabahii baa qaadanaya aabahii baa qaadan wuu kuusii faahfaahin doonaa wuxuu leeya fayaahudu zawju ah, zawjkii wuxuu qaadanaya fi lula masalada hore masalada hore waxay ahayd waxaad dhintay ayaa waxay ahayd islaan waxa noolee joogana waa zawjkii weeye zawj baa hadda jooga oo zawjaa dhimatay zawjkaas jooga waxaa la jooga gabadha dhimatay aabaheedii hooyadeed marka see loo dhaxashinaya wuxuu le fa zawju fi lula masalada hore oy zawjo dhimato an nisfu nis buu qaadanaya a xooli baa laba loo qaybinaya nis buu la kacaya lanna farcu waarith ma jiro waxa maaratay eh, rubc gaarsiiya meesha ma yaala walahaa hooyadin waxay leedahay asudus bay leedahay yani sudus bay leedahay waxa weye suduskaas xoolahaan marka loo fiiriyo thuluthulbaaqi buu noqon xoolihii baa lix lagu dhisi markii xoolihii lix lagu dhiso lix maxaa u nis ah saddex baa nis u ah zawjkii baa qaadanaya lix maxaa u sudusa ah. hal baa u sudusa ah. hooyadii baa qaadan haddaad ka fiirisa baaqiga ka fiirisana thuluth baaqi bay noqonoo markuu zawjki uu saddex meeloo xoolihii lix lagu dhiso uu saddex qaato waxaa soo haray maxay tahay saddex baa soo haray saddexdaasi meesha ulubaqi halka bay qaadanaysa hooyadu halkaas marka hadda sudus tirahdaan xabad bay noqon ulubaqi haday noqtaan halkaa bay noqonaysaa halkaa umay taagnaan marka walaha sudusda waxa wey xoolihii lagu dhisay marka laga hadlaayo wey haddiise la fiiriyo waxa ay qaaratay saddexda soo hadhay ee zawjka u hambeeyey yay halka qaadanaysaa ulubaqi bay noqon labada soo hadhayna aabihii baa qaadanaya ah, waa masalada koobaad wey masalada koobaad wey oo sudus lagu dhisay marka wuxuu leeyahay fayaakhudu zawju wuxuu qaadanaya fi lula masalada hore hadday zawjo dhimato annisfu nis buu qaadanaya walahaa hooyaduna asudus sudus bay leedahay lannu suduskaasi hu liannahu huluthu maa baqiya wixii soo haray huludkiis weeye suduskaasi walbaaqi inta soo hadhayna lilabi aabi baa qaadan waa labo xoolihii lix haddaan ku dhisnay zawjkii meeqaan siinay saddex baan siinay hooyaduna maxaa maxay qaadatay thuluthulbaaqi bay qaadatay waa meeqa hal weeye maxaa soo haray laba labadaasna waxaa qaadanaya aabihii baa qaadanaya wاlumu الrubcu hooyadii wataakudu zawjatu الrubcu bay qaadanaysaa wataakudu waxay qaadani الزawjatu zawjadiina الrubcu rubc bay qaadan waa goorma hadee fi masأalaةi الthaniya fi masأalaةi الthaniya maanta waxaa dhintay waayo zawj baa dhintay wuxuu ka tegey zawjadiisii iyo aabihii isaga dhalay iyo hooyadii ba yuu ka tegey soo ma xoolihii marka afar maa lagu dhisi wataakudu zawjatu zawjadii waxay qaadanaysaa arubaca rubac bay qaadan afar meeloodoo meel bay qaadatay maxaa soo haray saddex baa soo haray saddexdaa soo haray hooyaduna rubac bay qaadan marka afar ahaan laga fiiriyo haddii laga fiiriyo thulutsulbaaqina saddex baa soo hadhae meesha saddexdaasi thuludkeed bay qaadan thulutsulbaaqi noqon aabuhuna mar walba labadii soo hadhuu qaadanaya wa taakudu zawjatu zawjadii waxay qaadanaysaa arubucu afar markay lagu dhiso meel bay qaadatay zawjadii ilaana ma jiraan wax aruura oo hubun gaarsiiya oo xijaabo oo nusqaan ku sameeya ma joogaan marka rubuc bay qaadanaysaa walumu hooyadina meeqa qaadatay arubuc rubuc bay qaadatay rubucaana muxuu ka dhigan yahay liannahu thuluthu baaqi thuluthu baaqi ah, saddex wayaan ilen wax soo haray thuluth bay qaadanaysaa walbaaqi meeqa wey laba wey walbaaqi inta soo hadho labadaana lilaabi aabihi baa qaadanaya nacam wa ama albintu uimow halkaa naga hadho hooyadii iyo thuludkeedii hooyadii thuluth bay qaadanaysaa laakiin waxaan idhi markii la waayo walad walad waladkiina la waayo walaalo tacadudayna la waayo wey ayna masaladuna ahayn masalatu ish masalatu lqaraaweyn oo ka kooban arkaanteeda zawjun wa abaweyni ama zawjatun wa abaweyni markaas waxay qaadanaysaa hooyadu thuluth lbaaqi bay qaadan haddii lix lagu dhistana sudus bay noqon waana thuluth lbaaqi fi nafsi lwaqti haddii rubuc lagu dhistana waxay qaadanaysaa rubuc bay qaadan waana thuluth fi nafsi lwaqti aabahun mar walba baaqiga uu leeyahay wa ama bintu gabadhi mayd baa dhintay wuxuu ka tegey gabadh asaga u dhalo bintu sulbi ah almufrada ee keligeed wax walaal ah oo casabeeya ma jiro laba ma noqonin oo huluthaan miinan aadin waamal bintu gabadhii almufrada keligeed aheed falahaa waxay iska leedahay annisfu nis bay iska leedahay licadami wujuudi caasibin walicadami ishtiraak wax maaratay la wadaago oo huluthaan gaarsiiyana ma jirto gabarh kale ah caasib casameeyana oo lida kelimata unhayeer ka dhigana ma jiro marka nisfulmaal bay xoolaha qaadanaysaa xoolaha markii loo qabiyo laba qaybood nisbay bay iska qaadanaysaaba nacam saddex meelood eh, laba meelood oo meel bay qaadan wain kaanat waaxidatan falahaa falaha nisfu ilah yiri wey walilbintayni laba gabdhood bay noqdeen wuxuu meydka ka tegey labay noqdeen laba kusoo darmatay iyo fasaacida ka badan saddex afar athuluthaani xoolii intii saddex loo qaybiyo yay laba qaadanayaan thuluthaan bay leeyihiin fain kuna nisaaan fawqa thnatayni falahuna ثuluثa ma taraka fqtna jamhuur culama waxay ku tageen minhu صaxaaba in fooqtna ay labada xata soo gelayso ibn cabaas baa khilaafay ayb walibinti libni wiilka gabadhiisii meyd baa dhintay wiil u dhalay gabadh uu dhalay oo awow uu yahay ayuu ka tegay bintulibni iyo fasaacido ka badan maca binti sulbi gabadh meydka uu dhalayna ay la joogaan almufrada keligeeda waxay leedahay bintulibnigaasi asudusu lix markii xoolaa loo qabay meel bay leedahay marka haddii ayadaasi eedada loo bintulibnigaasi eedadeeda bintusulbay wax la dhexlaysaae intay eedada qaadatay oo nis oon soo maray mar dhow iyo ayada suduskeeda markii laiskugu daro xoolihii meeqay isla qaateen takmilata thuluthayni ah, saddex meeloodoo labay kaamilsadeen wey hadday gabdhuhu bintusulbiga ay laba ahaan lahaayeen meeqay qaadan lahaayeen bintusulbiga meydka uu dhalay hadday laba yihiin meeqay qaadan lahaayeen waxay qaadeen laba meelood saddex meelood labay qaadan lahayn soo uluain mana qaateen uluteynkii maanta hal gabar bay noqotay mid kale oo ay eedo leeyahay oo mxuu aha bintulibni ah ayaa la joogta markay gabadhii bintigi bintidii gabadha ay niskeeda qaadatay midii kale sudus bay qaadani marka uluteyinka markay laba gabdhood ahaan jireen ay qaadan jireen iyo hadda gabadhii eedadeed markay noqdeen ayay isla qaadanayaan takmilat uluteyni uluteyinkoodii ayay isla dhamaystirteen wey hadda laakiin uluteyinka maxay kale leeyihiin bintu sulbigana waxay leedahay nis bay leedahay bint ibniguna sudus bay leedahay xoolaha marki lix loo qaybiyo yay meel leedahay marka xoolaha ad maalan aan lix ku dhisno lixdaa ayadaa bintu sulbi waxay qaadan saddex bay qaadanaysaa bintulibnina meeqay qaadatay hal bay qaadatay hal iyo saddex laisku daray afar weeye afartaa waxay u dhigan tahay xoolihii lixdaha thuluthain bay udhigan tahay leanna lixdu waa labo iyo labo iyo laba saddex labaad wey laba labaad baa laisku daro afara thuluthain baa markay isku noqdeen marka takmilatu thuluthainka saasa laga wadaa wa ama alkhtu lmufrada walaashii uu imow keligeed aheyd ashaqiiqatu meydkana aabbihi hooyaba la wadaagtay falahaa waxay leedahay annisfu xoolaha nis bay leedahay wax farcuwaaritha ma joogo wax maaratay caasibaho walaalkeeda ma joogo wax ayada laftirkeeda thulutaan ka dhigo wax la wadaago celidiyona ma joogo nis bay qaadanaysaa falahaa nisfu walilithnatayni laba gabdhood oo walaalo ah oo meydka ay walaalo yihiin iyo fasaacido ka badan hadday yihiinna athuluthani oo akhawaadka iyo banaadku waa isku mid isku si bay noqonayaan ah, bintada keligeed haday nisbi qaadan jirta ukhtada shaqiiqadaan iyaduna nisbi qaadan hadday laba noqdaan thuluthaan wain kaanad min alabi hadday gabadhan walaasha meydka la ah ay tahay walaashiis oo xagga aabbaha keliya walaal kala ah wax shaqiiqa ah ma joogta meesha falaha nisfu nis bay leedahay iyaduna walithnatayna laba gabdhood oo liab meydka aabba la ah hadday yihiinna iyo fasaacida ka badanna athuluthaan saddex meelood labay qaadanayaan walilukti min alabi walaashii meydka walaasha la aheyd min al abi xagga aabahayna meydka kala dhalatay iyo fasaacido ka badan maca ashaqiiqati mid meydka isku aabaiyo isku hooye ay yihiinoo keligeedoo almufrada keligeeda hadday la joogaan falahumaa waxay leeyihiin gabdhihii asudusu sudus bay leeyihiin takmilat athuluthayni thuluthayn bayna dhamaystirteen ayaa loo dhamaystiraya marka waa sidii banaadkii oo kale hadday bintu sulbi ay joogto meesha bintu ibnina ay joogto sudus iyo nisbay kala qaadan jirtay marka xoolaha dhan lasku darana takmilatu thuluthay soomaynan ahayn tii oo kale weeyaan ukhta shaqiiqaa meesha joogta nisbay qaadani ukhta liabaa la joogta iyaduna waxay qaadanaysaa sudus bay qaadan iskugu dar takmilatu thuluthayn waalakhawaatu alashiqaa gabdhaha meydka isku hooyada isku aabaha yihiin maca albanaati hadday gabdho la joogaan casabatu casaba wey waa la kala leeyahy meesha waa la kala xoog badan yahay maanta waxaa taagan meyd baa dhintay gabdho uu dhalana waa ka tegey gabdho walaala yihiinna waa ka tegey gabdhaha banaatu sulbiga dhaxalka iskaleh akhawaadka ashiqada waa casaba wey waxay soo haramay noqon casaba maca alghayr ba la yihahda casabatu maca alghayr ila saddex baa loo qaybiyahay binafsi iyo bilghayri iyo maca alghayr iyo marka casaba maca alghayr markay gabdhaha iyo eedooyinkooda isla joogaan oo akhawaadka meydka u ah ay isla joogaan casaba maca alghayr bay noqonayan kuwan fa in fuqidna waana la waayeyba akhawaad ashiqaa waa la waayey oo meydka iskooye isku aabaa yihiin falakhawaatu walaalihii min alabi xagga aabbaha meydka ay ka ahaayeen ay isku aabbaha ahaayeen kuwaasaa casaba noqonoo gabdhihiisi la casabayn waxay ayaga ka tagaan bay qaadanayaan waxay ka tagaan bay qaadan mihaaluhu mihaalkiisa waxaa weeye bintun gabar meyd baa dhintay wuxuu ka tegey gabaru dhalay iyo wa ukhtun walaashiis ayuu ka tegey walaashii iyo wuxuu ka tegey gabadhiisi xoolii qaybi laba un baa loo qaybin lilbinti gabadhii waxay leedahay annisfu bay leedahay faradnin bay ku leedahay walbaaqi inta soo hadhayna lilukti walaashi baa qaadanaysa maydka walaashiis tacsiiban way casabayn ilan casaba hadaad maqasho wixii soo haro unbay qaataan bintaani mithaal kalan waa kan laba gabdhood buu ka tegay meydkii wa ukhtun walaal wuu ka tegay shaqiiqatun iskooyay isku aaba ay yihiin meydka wa ukhtun gabar ay walaalo yihiin oo min alabi xagga aabaha ka wadhasheenna waa ka tegey see la yeeli lilbintayni labadii gabdhood athuluthaani xoolihii waxay qaadanayaan saddex meelood allabay qaadan mathalan lix baa lagu dhisay xoolaha thuluthaan maxaa u ah lix afar baa u ah saddex markii loo qaybiyo saddex loo qaybiyo saddex meelood min laba weli hadaad maqasho laba iskugu dar laba iyo labo afar afar bay gabdhihii qaateen thuluthaan maxaa soo hadhay marka laba soo hadhay walbaaqi labada soo hadhayna lishaqiiqati gabadhii shaqiiqadaheed baa qaadanaysa ee meydka isku aabbaha isku wada ahaayeen walaa shay-an waxba male lilukhraa midda aabbaha ah liannahu maanta waa la xijaabay xajib xirman baa ku dhacay meydka waxaa ka xiga shaqiiqada waxba ma yeelanayso iyadii ah, baa marka casaba noqotayba hadday ayadu oktada shaqiiqada ay noqon lahed ehlufarad noqon lahed keliga ahaan laheyd waxaa soo maray inay noqon lahay takmilat thuluthain ayadana sudus ay heli lahayd wa aljaddu halkaas ka joogo wallah aclam wabillahi tawfiq sala allah waslam aleyh masalat ljad